asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo lixdanaad ee kitaabka can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha caza wajalla khalaqa alkhalq xataa idaa faraqa minhum qaamat araxim kolkuu dhameeye khalqigii uu abuuray bay raximkii istaagay qaraabadii baa istaagtay faqaalat hada maqaamu alcaa'idi bika min alqaiica yani ana caa'idatun bika min alqaiica bay ka dhigan tahay meeshaan aan taagnahay waa meel uu istaago qof in la gooyo kaa magangelaya ayib cibaaradaas oo kale iyo kinaaya la yidhaahayo marka makaankii baa laga cabiray marka qofkaana laga wadaa ana caa'idatun bika min alqaiica bay ka dhigan tahay waxaan kaa magangelaya in lay gooyo qaala nacam haa waa yahay amaa tardayna miyaadan raalli ku ahaanaynin an asila man wasalaki wa aqطaca man qaطacaki qaalat bala qaala fadaaki laki kaasaad leedahay marka sidaasaad leedahay oo inaan qofkii ku gooyona gooyo qofkii ku xidhiidhiyana aan xidhiidhiyo ayaad leedahay ayib xadiidkiina marka muxuu ahaay waad garanaysaan xadiidkii nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu yidhi laysa alwaasilu muxuu aha bilmukaafi aladi idaa wasalathu raximuha wasalaha kaas ma aha waasilku ma aha waxaa weye kaasu mukaafi baa la yidhaahaayo qof alla qofkii xiriiriyaba qarib iyo baciidba wuxuu ahaadaba dadku caadayba u tahay inay iyaguna xiriiriyaan marka kaas ma aha qofka waasilka la yidhaahaaye waa qofka qaraabadiisu marka ay goyso isagu aan goynin oo kolka iyagu muxuu ahaay un ku sameeyaan isagu xisaankiisa aan ka goynin kaasaa la yidhaahaa ayb marka akhri adduunkaba wanaaggaasay leedahay qadiicadooduna labadiiba cagsi bay leedahay kol hadday sicatu risqi iyo tuululcimri keenaysay silatu raxim waxaa laga fahmayaa marka qaطicatu raximna inay keenayso qisar alcumri iyo iyo diiqu risq uma qaala rasuulu llahi sala ly slm markaasu wuxuu yihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam iqra'uu in shi'tum aqriya haddaad doontaan hadalkayga tasdiiqiisa aad doontaan aayaddantada aqriya hal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum ulaa'ika aladiina lacanahum allahu faasamahum waacmaa absaarahum afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha aayadda aqriya marka in la nacladay qofka qaadicu raximkaa la nacladay way aayadduba marka caddaysay can jubayr bni muطcimin radia allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay slam qaal laa yadkulu اljannata qaaطic qaala bnu abi cumar moxamed ibn abi cumar alcadani sheekhu muslim ayaa wuxuu yidhi qaala sufyaan sufyaan baa wuxuu yidhi yacni qaaطica raximi qaaطicun buu yidhi xadiidku isagu marka sufyaan baa fasirayo raawigii oho qaaطica wuxuu ka wadaa qaaطicu raxim buu ka wadaa qaaطicu طariiq iyo kuwaas kama wade qaaطicu raxim buu ka wadaa baabun fi kafil اlyatiim can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alay slam kafilu اlyatiimi lahu aw ligayrihi agoon qofkii koriya isagu uu leeyahay oo yani isaga la dhashay isaga la dhashay oo walaalki iyo kuwa walaalki dhala iyo kuwaas ah aw ligayrihi ama mid ajnabi ah oo baciid ka ah miduu noqdaba qofkii koriyaayo ana wa huwa ka haatayni fi ljanna aniyo isagu sida labadaas oo kalean jannada ku nahay wa ashaara maaliku raximahu llah bisabaabati wاlwusطى yani haataynida wuxuu ka wadaa labadaa farood buu ka wadaa labadaa farood marka wax yar bay isi dheer yihiin intaasoo kale darajadeeduna dheerta yani wax yarba aan la darajo dheerahay buu ka wadaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam baabun fi hawaabi الsaaci calى اlarmalati wاlmiskiin asaaci yani alcaamilka u shaqeeya qofka u shaqeeya muxuu ahaye armale iyo iyo iyo miskiin armaladana haweeneydaan ninka lahayn baa la yidhahaa ayb haweene aan nin lahayn ama da ha ahaato ama iyo da ahaanin oo isaga marka qaraaba u ah maalan qofka u shaqeeya iyo muxuu ahay dad masaakiin ahoo ama carruurtiisiiyo ama dad kaleba qofka u shaqeeyaayo ajarka uu leeyahay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sala اllahu alay slam qaal assaaci cala alarmalati wاlmiskiin yani alcaamilu lilarmalati wاlmiskiin wuxuu la mid yahay kalmujaahidi fi sabiili اllah qof jihaad fii sabiili اllahi ku jira ayuu la ajri yahay wa axsabuhu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi wakalqaa'imi laa yaftur wاsaa'imi laa yuftir qof tukanaya oo salaad aan ka go-aynin ka daalaynin oo soomano aan afuraynin uu la mid yahay sida inuu yidhi waa u malaynaya kalmujaahidi waa hubaa laakiin labadan tada dambe waa malaynayaa baabun fi lmutaxaabiina fi اllahi caza wajal dadka dar ilaah isu jeclaada عن أbي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إن الله عزa وجل يقول يوم القيامة أين المتحاaبوna بجلالي يعني بعظمتي kuwii aniga darta isu jeclaan jiray away اليومa أضلهم في ظلي يومa laa ظل إلا ظلي maantaan hadhaynaya harkayga ku hadhaynaya maalintan aanu jirin harkayga mooye har kale aanu jirin yaan hadhaynaya ayb marka jeclaanshaha dar ilaahay la isu jeclaado wanaaggaasay leedaho maalintaa dhibaatadaasa lagaga baxaya عن أbي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنa رaجuلا زاara أخا lahu في qaرية أخرى nin baa wuxuu booqday walaalkiisa oo qaryadiisa qaryo aan ahayn jooga buu yidhi walaalka hebel aad soo salaamtid muddo maada arag aad soo salaamtid faarsada allahu lahu calaa madrajatihi malakan arsada allahu lahu ilaah wuxuu u dhigay calaa madrajatihi jidkiisi jidki uu sii marayay buu ilah wuxuu u joojiyey malakan malag buu ilah usoo diro yidhi hebel jidka u joogso markuu kusoo maro farrintaas gaadhsi falama ataa calayhi markuu soo maray malagii oo marka nin iska soo dhigay suuratu rajul isu soo yeelay buu ninkii soo maray kolkuu soo maray buu wuxuu ku yidhi ayna turiid xaggeed rabta u socotaa qaala uriidu aqan lii fii haadihi alqarya reerkaas walaalka eho jooga ayaan soo salaamaya anuu daan arago qaala hal laka calayhim min nicmatin tarubuha tarubuha yacnii mxuaha aad korinayso ood weynaynayso oo wax hadda ka hor aada u tartay oo aad leedahay waxtarkaagii yaanu ilaawina kusii xoojiyo markaa waxtarkaagii ha kusii weynaada naftiisa ma ay jirtaa ood booqashadan tadii aad ugu badinayso ood leedahay waxtarkaad u tartay dhaqaalahaagii yaanu ilaaweyno mid joogta ha ku noqdo qaala laa غayra أnii أxbabtuhu fi اllahi عaزa wajل dar ilahan baanu jeclay wuxuu isagoo hadda ka hor ii taran ugu abaalgudaya ma jiro wax anigu hadda ka hor aan u taray oo antii muxuu weli ku tacaahudayaayo sidaas ma jirto qaala malagii baa wuxuu yidhi faإnii rasuulu الlahi ilayka rasuul ilaahay oo alle iisoo kaadiray baan ahay wuxuu igu soo kaadiray biأna allaha axabaka kamaa axbabtahu fiihi sidaa isaga dartiisa ugu jeclaatay inuu isna alla ku jeclaaday buu ilahay igu soo kaadiray baab almarءu maca man axaba can anas bni maliki radi allahu canhu qaal jaءa acraabiyu ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه waslama faqaal ya rasuula allah mata saaca qiyaamuhu waa hadma qaala wmaa acdadta lisaaca oo maxaa qiyaamaha u diyaarsatay qaala xuba allahi wa xuba rasuulihi xub allahi wa rasuulihi waxaan u diyaarsaday camal weyn oo wax sidaasa ma haystee ilahay rasuulkiisa un baan jeclay ilahay rasuulka jacaylkooda ayaan u diyaarsaday oo qiyaamaha inaan kaga nabadgalo dhibaatadeeda iyo taasaan isku hadlaynayaa qaala fa innaka maca man axbabta adigu marka waxaad la jiraysaa midka aad jeceshahay qaala anas anas baa wuxuu yidhi famaa farixnaa bacda alislaami faraxan ashadda min qawli rasuuli min qowli nabiy sala allahu alayhi wasalam fa innaka maca man axbabta islaamnimada ka dambow hadalkaas si aan ugu faraxnay waxaan ugu faraxnay ma jiro maca manac goobtaada uu yidhi ilahay rasuulkiisa annaguna waa jecelnahay marka ilahay rasuulkiisa macooda inaan ahaanayna buu nebigu alayh sala slam noo sheegay marka saan hadalkaa u faraxnay waxaan u faraxnay islaamnimadii un um, um baa jirta eh, qaala anas anasna wuxuu yidhi faana uxibu اllaha warasuulahu waabaa bakrin fa arjuu an akuuna macahum wa in lam acmal biacmaalihim yaan camalkooda oo kale samayninbe inaan muxuaha ilaahay i gaadhsiiyo darajadooda oo kale ilaahay gaadhsiiyo ayaan rajaynaya ayb xadiidkii muxuu ahaaye mxu xadiidkii uu warinayey safwan ibn mucaal minu ahaa safwan ibn mucaal soo maha xadiidkii zar ibn xubaysh uu ka warinayay uu nebiga alay sala sl nin weydiin jiray uu odhan jiray muxuu ahaa almaru alrajulu yuxibu alqawma walama yalxaq bihim nin baa rag buu jecel yahay aanu camalkooda oo kale lahayn oo camalkooda aanu gaari jirin markaasuu yihi almar-u maca man axaba marka haba ka camal yaraade ee jecaylka uu jecel yahay buu ku gaadhayaa marka qofkii nebiga ilaahay iyo asxaabtiisii iyo jecel iyo muxuu ahaay saalixiintii iyo jecel darajadoodaasoo kale buu ilaah siinaya isaga oo aan gaarin camalkii aan ku gaarin jecaylka uu jecel yahay marka jecaylka yoona isku hakran qalbiga un bal qof yoona iska hakran camalkii kale hadduu xubnaha laga qabanayo hadduu dhib ku noqdo inuu ilaahay rasuulkiisa iyo asxaabtiisa iyo uu jeclaado yaanu iska hakran baabun idaa axaba allahu cabdan xababahu ilaa cibaadih can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha caza wajalla idaa axaba cabdan dacaa jibriila calayhi asalaamu faqaal inii axbabtu uxibu fulaana faaxibahu ninka hebela waa jeclahay anigu adiguna jeclow qaala fayuxibuhu jibriil uma yunaadii fi samaa samaduu ku dhawaaqayaa jibriil baa ku dhawaaqaa ama yunaadaa fi samaa fayaquul yunaadii fi samaa jibriil baa samada ku dhawaaqayo fayaquul wuxuu dhahayaa ina allaha caza wajalla yuxibu fulaana faaxibuuh fayuxibuha ahlusamaa ahlusamaha jeclaan malaa'igtaa jeclaanaysa qaala uma yuudacu lahu alqabuulu fi lard dhulkaa waxaa loo dhigayaa qabuul oo iyo muxuu ahay qof alla qofka wax ula yimaadaba dantiisa loo gudayo oo qof waliba hadalkiisa aanu radinaynin oo maxbuub cinda annaas muxtarama u noqdo baa ilaah u dhigayaa cagsigeena marka waidaa abqad allahu cabdan dacaa jibriila calayhi الsalaamu fayaquul inii ubgidu fulana faabgidhu hebel waa nacbahay nac qaala fayubgidhu jibriilu calayhi الsalaam uma yunaadii fi ahli الsamaa ina allaha yubgidu fulana faabgiduuh fayubgiduunah uma tuudacu lahu albagdaa'u fi lard dhulkaa nacayb loo gelinaya oo dadkao dhan baa wada necab wada karaahaysanaya oo la kulankiisa iyo necab oo dadka iska garab marayaan oo beleda maxaa naga soo horbixiya qof ka soo horbaxaaba majlisku yimaadaba wejiga loo xumaynaya la nacaya baabun alarwaaxu junuudu mujanada can abi hurayrata radia allahu canhu yarfacuhu qaala yani nebiga alay sala slam yidhi annaasu macaadinu ka macaadin الdahabi wاlfida khiyaaruhum fi اljaahiliyati khiyaaruhum fi اlislaami ida faquhuu intaas waynu soo marray wاlarwaaxu junuudu mujanada arwaaxdu nafafka dadkuna waa muxuu ahaaye waa junuud la qayqaybiyey junuud qayqaybsan weeyaanoo anwaac kale oho muxuaha isku isku noocihiba ay isku jundi tahay famaa tacaarafa minhaa wixii isgartaayo italafa waa heshanayaayo marka waa waa isu dunmaayaa wamaa tanaakara minhaa wixii isgaran waayaana isku nooc aan ahayna ikhtalaf waa ikhtilaafaya oo kala cadhanaya dadka qaar baa markaa iska soo horbaxda adigoo is aqooninbaba aad moodaysa inaad qofkaa sii taqaanay oo siduu qalbigaaga u yahay insharax uu galay qofna qalbigaaga kasoo joogsanayo oo markaas aadan aad u furfuranaynin oo la kulankiisa iyo sheekadiisa iyo aad nacaysahay marka qaarna mxua ruuxdiina isku mida ah, qaarna ruuxdiina kala gedisan oo kala nooc ah baabun almu'minu lilmu'mini kalbunyaan can abi hurayraةa radي allahu canhu qala qala rasuulu llahi salى اllahu alيه waslam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdaa dhisto oo kale qaarkeedba qaarka kala teeriyo ayay isu yihiin dhagaxba keligii gaar isuma taago dhagaxba ka kalu taageera oo xajiya oo oodaha iyo kuwa mxuaha guryaha laga dhis waa shayba shayga kalo marka ku tiirsada mu'mintuna marka saasay isku yihiin weliba asaabicdu nebiga alayh isalaatu wasalaam isdhexgeliyey baabun almu'minu almu'minuuna karajulin waaxidin fi الtaraaxumi wالtacaatuf can الnucmaan bni bashiirin radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alيه wasalam مثل المؤمiنiina في تwaadihim وتراxمihim وتacaطفihim مثل الجسد hal jir keliya isku yahin hal qof keliya yani siday isugu naxariisanayaan isu jecel yihiin إida اشhtakىa minhu cudو xubin hadday jirato تadaacىa lahu saaئر الجasد waxa usoo gurmanaya xubnaha intooda kale usoo gurmanaya bisahari soo jeed iyo walxumaa qandho hadday ishu xanuunsato jirka intiisa kale oo dhan baa qandhoonaynayo habeenkaan ciddi hadday xanuunsato jirka intiisa kale oo dhan xanuunkaasu waa gaadhaya oo waa ku ta'aurayaaoo muxuu ahay xanuunka iyo qandhadaas iyo jeedla-aantii dadkina mu'miniintana waa isku mid oo hal mu'mina markay dhibaato qabsato mu'miniinta intooda kale oo dhan waa ka danqanayaan waa ka qoonsanayaan waa kaday mu'miniin saxiixa ay yihiin oo iimaankooda u qalma laakiin mu'miniin sheegashaa hadday yihiin waa ku farxayaanoo waaba ku qoslayaano mu'miniinta cadowgoodayba taageerayaan oo dida almu'miniin ay taageerayaan walciyaadu billah baabun almuslimu aqu lmuslimi laa yadlimuhu walaa yakduluh can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam laa taxaasaduu walaa tanaajashuu walaa tabaaqaduu walaa tadaabaruu walaa yabic bacdukum calaa bayci bacd feeriya marka asbaabta keenaysa isnacayb iyo kala tag iyo muslimiinta oo isku dirkooda keenaysa oo dhan buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu nahyinaya dadka reebaya laa taxaasaduu ha ishasdina xasadkuna macnihiisa waa kii ah inuu qofka wanaag e, looga bao oo la yidhaah waxaas ku helay kaas nafta uu ka jeclayso inuu waxaa waayo qof ilaah wax wanaag uu siiyey maal ama cilmi ama dad ama darajo mansab sidaas ilaah uu siiyey sumca طayiba akhlaaq wanaagsan looga bao oo la yidhaaho marka waxaas su ninkaasu ku heli karaa oo naftiisa oo ka jeclaysa in ilaahay uu seejiyo taasaa xasad la yidhaahaa ayb walaa tanaajashu najshigana waa kaynu soo marray falisaada beenbeenta ah weeyaan si loogu qaaleeyo qofka walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha kala jeedsanina wejiga ha isu dadbina walaa yabic bacdukum calaa baaci bacdin qaarkiin qaarka kale wuxuu iibsaday yaanu ka dulbaayicin walaa yaktub calaa khidbati akhiina iyaduna waa kaynu soo marray marka kulli intaasoo waa amhilo weeyaane waxalla alla wixii ah, asbaabu lbaqdaa keenaya isnacayb iyo isxasad iyo kala teg keenaya o dhan waa kulligood waa wada xaraam oo wada manhi weeyaan cagsina marka wax alla wixii isjeclaansho keenaya ee muxuu ahaayey salaanta oo la faafiyo iyo isagoo la isbooqdo qofkii jiranba la booqday iyo qofku markuu ku yimaado loo qoslo oo dalaaqo lagu qaabilay iyo magaca wana isagu wanaagsan oo loogu yeedho oo la maamuusay iyo wax alla wixii keenaya dadka muslimiinta inay isjeclaadaan isu soo dhowaadaanbaba isaguna waa manduubun ilayh wa kunuu ahaada cibaad allahi addoommihii ilaahay iqwaanan walaala ahaada almuslimu aqu lmuslim qofka muslimkii muslimka walaalkii weeye laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakdulhu ma baylihiyo yani laa yatruku nusratahu walaa yaxqirhu mana liido oo ma yeso attaqwaa huna alla kacabsigu halkan ay ku jirtaa yushiiru ilىa sadrihi salى اllahu عalيه waslm nabigu laabtiisu ishaaraya alaaa mara saddex goor bs qalbigiisa ishaaraya buu wuxuu yihi taqooda halkanay ku jirtaa ma aha xubnaha ah, dibnahoo la dhaqdhaqaajiyey iyo muxuu ahaaye isagoo rukuucda iyo waxyaalaha la badiyay iyo tusbax la rogrogo iyo waxyaalahaas iyo taqwa ma aha muxuu aha soom la badiyay iyo waxaasu taqwa ma aha taqwadu marka halkay ku jirtaa halkan hadday hagaagto xubnihiina waa hagaagayaan laakiin waxaa iska soo urowda inay xubnihii daahirkii wax la imaanayaan halkan ay fasaxun tahay kuwaasna marka ictibaar ayna lahayn hadday halkan hagaagto xubnihiina intoodii kalena waa hagaagayaan sida xadiidka nucmaan ibni bashiir ayna ku soo marray alaa waina fi ljasadi mudca idaa fasada marka waxaa weeyaan ah, sidii aayaddiina ay ahayd laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriq walmaqrib walakina albira man ittaqa marka acmaasha eh, daahirada ihi oo mujarad ihi taqwo ma aha marka haddii qalbigii la jiro ficlan taqwo waa tahay hadduu qalbigii la jiro taqwo waa tahay marka masderkii taqwadu waa qalbiga bixasbi imri'in min ashar qof marka eh, tanu ma aha macnaheedu ma aha inuu qofku muxuu ahaa uu tan xujo ka dhigto uu yidhaaha qalbigii anigu waa wanaagsan yahay kol haduu qalbigaygu wanaagsan yahayna taqwo ima dhinno camal uma baahni inuu yidhaha been weeye taasoo kale been weeye taasoo kale oo hadduu qalbigu wanaagsan yahay xubnuhuna waa wanaagsanaan lahayn xadiidka nucmaan ibnu bashiirba baa yaa fasiraya dad baa arrimahaas oo kale ku dacwoodo oo yidhaahaan khalaas qalbigaaga u nadiif iyo qalbigu hadduu ku nadiifsamo oo maxaa cibaadada ulajeedadeeda waxaa weeyaan oo qalbiga tafsiirkiisa wey qalbiga tafsiirkiisana anagu waa gaadhnay khalaas marka cibaadadii uma baahnin taasoo kale been weeye qalbigooda faasid oo qalbigooda waa xun yahay hadduu qalbigooda fiican yahay kuwaasu xubnihii waa hagaagi lahaayeen marka qalbigooda inuu been waxa ay sheeganayaan uu yahay qalbigooda faasid uu yahay xaalkooda kuwa dadki sidaas oo kale u tusinaya bxasbi imri'in min الshari an yaxqira akhaahu اlmuslim qofka e, waxaa ku filan oo shar iyo xumaan iyo dembi ugu filan oo dembi kale aan u baahnayn oo inuu naar ku galo mxahay ugu filan inuu qofka muuminkiiha walaalkiisa u yeso kulu lmuslimi cala lmuslimi xaraam kulu lmuslimi yani kulu shayin kulu juزءi min ajzaءi shaksi lmuslim qofka muslimka ah axwaashiisa oo dhaniba qofka kale ee muslimka xaraam bay ka tahay ayb tiibuu marka tafsilinaya kullidiio markaasuu lehay damuhu wa maaluhu wa cirduhu dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharaftiisuba intuba xaraam bay ka yihiin عن أbي هريرة رضي الله عنه qال qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم إن اllaha laa yنظر إilى صuwariكم وأmwaaliكم ilaah ma fiirinayo bildhaantiinna iyo maalkiinna ma feerinayo quruxdiinna iyo midabkiinna iyo xooggiinna iyo waxaa ilaahay iyo maalkiinna farabadnidiinna iyo guryihiisa iyo gawaadhidiinna iyo waxyaalahaas ilahay dan kama leh ictibaar ilahi agtiisa kuma leh walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum wuxuu feerinayaa yani oo ilaahay idinku adirsiinayaa eh, quluubtiinna iyo camalkiinna quluubti iyo camalkuna waa iswadaan hadduu qalbigu wanaagsan yahay camalkiina waa wanaagsanaanayaa haddii xun yahan baabun fi الsatri calى اlcabdi asturaadda qofka la asturo oo loo ceeb qariyo can abi hurayrata radي allahu canhu can الnabiyi slى اllahu عalيه waslam annahu qaal laa ystr اllahu عlى cabdi fi الdunya إla satarahu اllahu ywma اlqiyaama ilaahay addoonka hadduu adduunka ku asturo oo aanu fadeexadaynin dembigii uu sameeyo ku asturo aakhirana waa asturaya laa yastur allahu calaa cabdin addoon ilaah ma asturo fi dunya adduunka kuma asturo oo dembiga uu sameeyey uma asturo uma ceeb qariyo oo adduunka aanu ku fadeexdaynin ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana ilahay uu asturaya waa ceeb qarinaya ayb oo ilaah baa odhanaya maalinta muxuu ahay meel cidlaa intuu ilaah geeyo oo khalqiga laga qariyaa la odhanaya waxaas iyo waxaasaad samaysay maalinta adduunkina waa ku asturay haddana waa kuu dambi dhaafay orod jannada gal baabun can abi hurayrata radi allahu canhu qaal laa yasturu allahu cabdan laa yasturu cabdun cabdan fi اdunya ilaa satarahu allahu ywma alqiyaama ayb marka midantaduna waxaa weeyaan qofkii qof ku arka dembi uu sameeyey oo markaas uu ceeb qariya kaasna marka isagana ilaah baa isagana u ceeb qarinaya oo ugu abaalguday baabu fi shafaacati fi shafaacati اljulasaa can abi muusa radi allahu canhu qaala kana rasuulu llahi salى allahu alay wasalam إida ataahu طaalibu xaaja qof danlihi markuu u yimaado aqbala calىa julasaa'ihi dadka la fadhiya uu ku soo jeesan jiray faqaala markaasu wuxuu dhihi jiray ishfacuu faltu'jaruu shafaca qaada ha laydin ajr siiya ajrigaa laydin siinayaa ayb marka qof madax ah ama qof madaxba aan ahayn qof muxtaaj ahoo qof aada la joogto dan ka rabaay markuu yimaado waa inaad taageerto oo haatira wallahi ninkan kada waa runtii waxaas oo ka muuqataa dhibaatadaas oo haddaad gaarahaan xoog agaal u tahay aad dhibaatadiisa inaad usii sharaxdo oo taageerto oo muxuu ahay e dalabkaagii iyo dalabkiisa aad isku dartaan shafaaca le taasaa la yidhaahaa ayib taas waa ajri baad marka adiguna ku leedahay waa in la gacan qabto oo la yidhaaho ninkan kada waa runtii waxaa loo yeelo waa isdaahilaa sidaasuu yahay dhibaatadaasaa haysata gida walyaqdi allahu calaa lisaani nabiyihi sala allahu alayhi wasalama maa axab ilaahayna markaa ilaahayna ha ku xukumo yani duca weeyaan kan kada allaha ku xukumo ama khabar weeyaan oo lafdu dalab weeyaan ilaahay wuxuu ku xukumayaa nebigiisa arabkiisana wuxuu doono yani wuxuu nebigiisa ku hadlaayo waa xugun ilaahay ah marka nebigiina wuxuu ku hadlay qofkii qof dan le u shafaaco qaada inuu inuu ilaahay ajri siinayo baabun waxaa kaa lamida ah marka qofkii ee qof dan kale oo isagu aan gaari karaynin oo laga celinayo dhexda laga celinayo oon lagu sii daynaynin isagoo qofkaas arki kare u tegi kara inuu muxuu ahay gaadhsiiyo dantiisa uu gaadhsiiyo oo yidhaah nin hebel baa muxuaha maalin intaasoo dhan kugu soo noqnoqonayay oo dantaas kaalaho waa dhibaataysan yahay ninkaasoo sia uu yidhaah kaasuna waa isaguna kanoo kaluu la mid yahay ayb baabun mahalu ljaliisi الصaalix can abi muusa radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alay waslam qaal inamaa mahalu jaliisi الصaalix qof wanaagsan qofka la fadhiyaayay wuxuu la mid yahay wajaliisi suu iyo jaliska xun xaaladood waxay la kala mid yihiin ka xaamili lmiski wa naafiki lkiir qof miski sidi iyo qof afuufaya buufimaad afuufaya labadaasay la kala mid yihiin marka jaliiskii saalixa ahaana xaamil lmiski buu la mid yahay jaliskii suu ahaana wuxuu lamid yahay yahay naafiqulkiir maxay kagala mid yihiin wajhu shabahoodii waa kan isaga caddaynaya midkoodna had iyo goor nafci baadan ka waayaynin midna had iyo goor dhibaataadan ka waayaynin yani weeyaan fa xaamilu lmiski qofka miskiga siidaayo ima an yuxdiyaka yani an yuciyaka inuu ku siiyo in wax ku siiyo oo ku hadiyeeyo xabadan yartaa qaado ku yidhaha ama kuu mariyo wa ima an tabtaca minhu ama inaad ka iibsato wa ima an tajida minhu riixan طayiba kolkuu iibinayo ee uu furo mxu aha quraaradiisa iyo furo ay kaga soo raaxo wanaagsan oo sanka wanaagsan raaxaysato labadaa midun bay saddexdaa midun bay noqonaysaa yani kolley baa ku intifacaysaa wanaafiqu lkiiri ima an yaxriqa hiyaabat inuu dharka kaa gubo oo dambaaburada iyo waxa kasoo duulduulaya shararka kasoo duulduulaya dharka kaa gubo wa ima an tajida minhu riixan khabiisa inaad xun ka hesho oo waxa uu qaacinaya iyo dambaska iyo xaalahaas kuu soo baxaan labadaas midun ba kolleyba kana dhibaataanu ka waayanin عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جiبريل يuuصينيi بالjاr حتى ظننت أنه سيورثه جiبريل baa waxaanu ka zuulay inuu deriska igula dardaarmo deriska ogow deriskaaga sidaa u yeel deriskaaga deriskaaga dhibaatada ka ogow deriskaaga dhaqale ilaa aan ka maleeyo inuu dhaxalsiin baayo o odhanaya kolkaad dhimata ha ku dhaxlo baabun fii tacaahudi aljiiraani bilbir ka warhaynta jiiraanka laga warhayo ee dhaqaalaha lagaga warhayo een la ilaawin عن أبي dr رضي الله عنه qال إنa khليiليi صلى الله عليه وسلم أوصاaني إdaa طبخta مرقا haddaad mrq kariso hilib intaad soo iibsato aad marq kariso faأkثir maa'ahu biyihiisa badi in yaroo macaano adiga kugu filan haka dhigine ha iska jilecsanaada e badi biyihiisa ثuma اndur eeg إilىa أhli beyti min jiraanig qoys oo deriskaaga afeeri faأصibهm minha bmacruuفi wax ka sii maraqa wax ka siiyo si macquula wax yaroo mxuuha ay ku qamaamayaanoo ilmihiiay kaga qamaamayaan waxbana u taraynin ha ka dhigin hana u wada shubin ilmahaaga iyo iyo oo dheriga dabka saarana hilib maraq laga bixinaya arkaayena ha qadinin marka si macquul ah wax uga sii can abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa taxqiranna min almacruufi shay-an macruufka oo shayna ha ka yaraysanin wax khayr samaynayso yuuna kula yaraa inaanu hadaynin khayr ilahi agtiisa kuma yaro dar ilahay kolba haddii loo samaynayo walow an talqaa akhaaka walaalka inaad la kulantaba ha ahaado biwajhin talqin weji furfuran weji furfuran iyo qosol iyo soo dhoweyn salaam wanaagsan inaad kala hortagtana ha aadee wax khayra ha yaraysanin ayb walow an tufriqa min dalwika fii dalwi lmustasqi adigoo soo darsaday biyihii soo darsaday tubadii eh, ka soo dhaansaday qof kale oo weel wata aad tidhaho adigu kayga qaado oo eh, waxay noqotaba waa inaad marka aadan ah, wax khayr ood samaynayso sabka aad ad uga horrayso oad tidhaaho ade eh, kaa tabar yar ood tidhaha soo gal adugu meesheeda gal ah, waxay noqotaba gaari la fuushan yahay oo eh, qof taagan oo tabar yara aad aragto ood meesha uga kacdo tidha adugu fadhiisa anu aan taagnaada wuxuun khayraba yan kula yaraanin samee hadiyo goor baabun fi rifqi can jariirin radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allau alay slm yaquul man yuxram rifqa qofkii laga qadiyo rifqi laga qadiyo yuxram اlkhayra khayr waa laga qadiyey rifqigu marka waxaa wey waa ضid اlcunf ضid اlcunfi weeyaan oo waa inuu si tartiiba ah, mxuha mashaakisha ku xaliyo oo mucaamalaadkiisa oo kulligood ay si suhuula ku socdaan kaasaa rifqi la yidhaahaa kii rifqigaa laga qariyo oo kulli acmaashiisa iyo tasarufaadkiisa cunfi iyo dagaal iyo canaan iyo waxaasun ay tahay khayr waa ka qaday can caaishaةa radia allahu canha zawji الnabiy salى اllahu alay slam an الnabiy salى اllahu alay slam qaal ina الrifqa laa yakunu fi shayءi ila zaanahu walaa yunzacu min shayءi ila shaanahu rifqigu wax kuma dhex jiro wax alla wixii rifqigu rifqi lagu maamulaba waa qurxiya wixii rifqiga laga bixiyana waa xumeeya hadalkaa nebiga alay sala slam caaisha wuxuu ku yidhi mar ay awr awr bay fuushanayd awrkiibaa marka awr sacbi ahoo layli abuu ah ahayoo la muxuu ahay ay celin kari waayeysa oo la boodbooday la orodayay markaasay markaa soo garaacday ama markaasuu nebigu alayh isalaatu wasalaam hadalka kada ku yimi calayka ah, birifqi faina arifqa laa yakunu fi shayin ila zaanahu walaa yunzacu min shayin ila shaanahu hadduu muxuu ahay cadowga aad la mucaamaloonayso haddaad saaxiibka la mucaamaloonayso haddaad wax iibsanayso haddaad dadka aad isla shaqaysana isla shaqaynaysaana ah, mucaamalada kulligaa arrimahaag oo dhan kulligaa dhimrin iyo tartiib iyo raadfiiyo kuwa weligaa iska ilaali cunfi iyo xanaaqi iyo casabiye iyo waxyaalaa iska ilaali baabun ina allaha yuxibu arifqa can caaishata zawji nabiy sala allau alay slm ana rasuula allahi sala allau alay slam qaal yaa caaisha in allaha yuxibu in allaha rafiiqun yuxibu الrifqa wayucطi calى الrifqi ma laa yucطi calى اlcunf wama laa yucطi calى siwaahu calaa maa siwaahu ilaahay waa naxariis badan yahay oo waa dhimriy waa dhimrin badan yahy o dhimrintana waa jecel yahay wayucطi calى الrifqi dhimrintana wuxuu ku siiyaa maa laa yucطi calى اlcunf waxaanu cunfiga ku siinaynin adigoo ismoodaya marka inaad waxankada xoog iyo cunfi haddaad isticmaasho aad faa'idaad ku helayso ma aha adigoo tartiib iyo si mxu iyo ku jirto isticmaala ayaad ku helaysaa khayrkii ku helaysaa wamaa laa yucطi calaa maa siwaaha cunfiga kasoo haraynays wax ku siinaynin si kaleo dhan aan ku siinaynin ilahay dirinta ku siiya marka tartiib baabun fii cadaabi lmutakabir عن أبي سعيد الخdري رضي الله عنه وأbي هريرة رضي الله عنهma wاlkibriyaaءu ridaa'uhu kibirkuna weynaantuna waa waa go-isii sare faman naazacahu faman naazacanii marka xadiid qudsiya wey faman naazacanii qofkii igula dooda yani biwaaxidin minhuma cadabtuhu waan cadaabaya ilah baa marka wuxuu leeyahay ilaah isagaa le muxuu ahaye cizi iyo kibir isagaa leh qofkii kale oo sheegtase waa cadaabayaa oo qof ilaahay la dooday oo sifadiisii kula dooday o kula tartamay ayuu ka dhigan yahay ayb baabu عan abi هurayرaةa رadي الله عanهu qala qala rasuulu الlahi slى الlه عlيه sسلم ثaلaaثة laa yuklimهm الlah yومa القiyamaةi وlaa يزkiihim qala abu muعaawiya walaa ynظuru ilayhim abu mucaawiya moxamed ibnu khaasim adariir ba isagu taa ku daray walaa yanduru ilayhimna ku daray lakiin ruwaadda intooda kale waxay yidhaaheen laa yukalimuhum allahu ywma alqiyamati walaa yuzakiihim walaa yanduru ma ayna ku darin walahum cadaabun aliim cadaab xanuunkulina way leeyihin saddex qof yani saddex nooco dadka ka mid a ah, baanu ilaahay qiyaamaha la hadlayn oo aanu u dembi dhaafaynin oo aanu il naxariiseed ku eegayn waa kuwa kuwaas shaykun zanin oday faasiq ahoo zinaysta wa melikun kadaab boqor beenaala ah boqor iyo madaxweyne wuxuu noqdaba dee waa nin madaxa oo beenaala ah wa caa'ilun mustakbir caa'il yani faqiir faqiir kibraani ah saddexdaasba dembigoodu waa wen yahay saddexdaas dembigoodu waa wen yahay ayb ilaan muxuha macsiyada shayga dembiga ah in allah intuu muqtadigeedu yar yahayba dembigeedu waa weynaadaa dembigeedii waa weynaadaa way kala dardaran tahay len ayb nin gaboobe oo da' gaadhay oo shahwadiisii ay naaqustay oo nin dhallinyaro dhalinyaro ooy shahwada kululaynaysa aan ahayn zinadiisu waa ka daran tahay marka qofka dhallinyarada waa ka daran tahay ila taas waxay tusinaysaa isaga oo kolka wax dhibaya eh, sidaas eh, duraya aanu jirin oo haddii uu zinaystay inuu yahay qof aan diin laawo oo qalbi aan lahayn oo inna taqwo ilaahay aan qalbigiisa ku weynayn inuu yahay buu tusinayo hadduu qof dhalinyaro ay yahay oo markaa shahwada kolkol ay ka qaalib noqotay waa ka fudud yahay kaas qof marka wax uu ka cabsanayaa aanu jirin oo beledkiiba oo dhan ba isagu xukumana beentuu sheegaa isaguna waa ka weyntahay beenta qofka kale wax nafci oo beentaas u sheeg u keenaysaa aanu jirin qofuu ka cabsanaya caa'il mustakbir faqiirka mutakabirka isaguna waa sida oo kale qofkii maal qabeenahe maalkiisa iyo waxyaalahaas iyo muxuahaye kibirka isagu ugu sababoobayaan ayaa ka fudud marka qofka faqiirka ah hadduu isweynaysiyo iskibriyo waa inuu isaguna uu yahay qof qalbi xumo u dhashay oo dhalan uu ka yahay xumada ay ka tahay kanse inay marka maalka uuna ka qaalib noqdo isagu iska fiican yahay oo muxuu ahaye dabiicadiisi asalka ahayd un wuxuu kale ka qaalib noqday uu u keenay kibirkaa iska suuroobi karley baabun fi ta'anii fi ta'allii cala allah dhaarashada ilahay lagu dhaarto wallahi inuu ilahay sidaa yeelaya maalan la wallahi inaan qofkaa hebel ahlunaar iyo wallahi inaan hebel u dembi dhaafin can jundubin radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam xadad rasuulka ilaahay baa sheekeeyey wuxuu yidhi ana rajulan qaala nin baa wuxuu yidhi wallahi laa yakfir الله lifulaani nin baa yidhi wallahi inaan hebel ilaahay u dembi dhaafaynin waina allaha qaal ilaahna wuxuu yidhi man da ladii yata'allaa calaya an laa agfira lifulaan waa kuma ka igu dhaaranaya inaanan hebel u dembi dhaafaynin anii addoommadeyda kana dhex gelaya ilaah hebel u dembi dhaaf maayo leh waa kuma fainii qad gafartu lifulaanin wa axbadtu camalak aw kamaa hebel waa u dambi dhaafay adaan sacmalkaagi baabi'iyey ayb marka waa waxaa suurowda in nebi ambiyadii hore kamida ah oo kolkaa joogay marka loogu soo faray loogu soo faray oo waxyuu ugu soo degay oo sidaa lagu soo gaadhsiiyey hebelkaad sheegaysa waa u dambi dhaafay adigaan sacmalkaagi baabi'iyey ayb quusinta marka addoommada ilahay naxariista ilahay in laga quusiyaayo ma aha oo naar loo waajibiyaayo ma aha in la zajriyo qofkii waxaan lagu arkay la zajriyo oo ciqaabta ilaahay looga digo oo qofkii waxaa sameeyaa ilahay waxaas iyo waxaas uu ugu goodiyo oo sharciga ilahay sidaasu yidhi la yidhaaho waa meesha oo ku jirta oo waxaa looga digo oo laga laga cabsiiyo laakiin in naxariista ilaahay laga quusiyo oo la yidhaaho ahlu naar baa tahay naar janna weligaa arki maysa sidaas maya baabun fi lmudaaraati waman yutaqaa fuxshuhu almudaara waxaa weeyaan mulaatafa qofka maxaa dabciga xun oo saydaan isaga hor imaanin mxua eh, laga leexleexda inay iska hor timaadaan oo isku taagto oo markaa taasaa mudaaraad la yidhaahaa mudaaraadaasuna marka waxaa weeyaan haddii xagga diinta taasoo kale ay kusugan ay ku saabsan tahay oo qof diintii meel kaga dhacaya aad arkaysa aada leedahay intaad mushkil ka dhexdhici lahayd muxuu ahaaye waxba isku taagin oo dadka u macmacaanay taas iyo mudaahanaa la yidhaha taas waa xun tahay qofkii uun isagoo muxuu ahaaye mucaamalo xumo aad ku aragto oo dabci xun oo dabci qallafsan leh oo haddii muxuu ahaye aad eh, xaqaagii iyo aad ka dalbato oo aad runta u sheegto waxaan kada waa dabci xuntaah wa dadkan waad ku gardaran waxyaalahan iyo tasarufaadkaagan wuxuu yihiin aad tidhaaho aad iska hor imaanaysaan oo laga leexleexdo afka loo macaaniyo laiska ilaaliyo mushkiladiisi waxa la ilaaliyo kaasaa mudaaraadka laga wada laakiin mudaahana fi diin iyadu maya عن cائشhaةa رضي الله عنها أنa رaجuلا اsتأdن على النبي صلى الله عليه وسلم فqاaل إidnوا lahu idna fabiئsa بن الcashيرة bu أو biئsa رaجuل الcashيرة bu qaraabada inankeedu waa xun yahay qaraabada ninkeedu waa xun yahay yani nin xun weeyaan nin xunoo qaraabo ah weeyaan u idna falama dakla عalayh markuu usoo galay alaana lahu الكalaam iyo hadalka u jilciyey hadalka u jilciyo hadal laطiifa kula hadlay nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام waana nin xun inuu yahayna waa ogaa nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام faqaalat caaisha waxay tidhi faqultu ya rasuula الlah qulta fiihi اladii qulta ثuma alanta lahu الqwl hadalkii aad tidhi baad ku tidhi inuu xun yahay baad sheegtay markaas haddana hadalka u dabcisay qaala ya caaisha ina shara الnaasi manزilaة cinda allahi ywma alqiyaama ilaah agtiisa dadka ka ugu darajo xun maalinta qiyaamaha man wadacahu الnaasu aw tarakahu الnaasu labada kelimana waa isla macno wadaca iyo taraka waa isla macno dac iyo utrug waa isla macno qof ay qof ay dadku ka tageen itiqaa'a fuxshihi afxumadiisa iyo hadal xumadiisa daraaddeed uga tageen yaa dadka ugu xun marka ahaan maayo oo dadka hadal xun kula hadli maayo kii xun iyo kuy fiican ba hadal wanaagsan baan kula hadlayaa oo anugu nin faaxisha mi ayb markaad dadka markaad la hadlaysana hadal wanaag cadowgaaga xataa hadaad ka kolkaad ka hadlayso eed naqdinayso kolay ku tahay hadal wanaagsan oo qurux badan ku hadal oo iska ilaali marka caraatan iyo aflagaada iyo kii hebelahaaya kii ayaala inaad tidhaho sidaas iyo sidaas y xumihiisi sheeg kolkaad mxuahaad dadka uga digayso xumihiisi aada sheegayso laakiin hadal hadal wanaagsan oo latiif hadalkaagaas ha ahaado bab fi اlcafwi عan abi hurayraةa radي allahu anhu an الnabiy sal ه can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه slam qaal ma naqasat sadaqaة min maalin sadaqadi maal ma yarayso wma zaada allahu cabda bcafwin ilaa ciza hadduunna ilaahay cafi uu cafiyo oo qofkii u dhimay uu iska cafiyo waxaan sharaf hayn ilahay kuma kordhiyo kuma dulloobayo wamaa tawaadaca axadu lilaahi qofna ilaahay isuma yareeyo uma twaaduco ilaa rafacahu llah ilaa kor buu qaada ayb saddex xaaladood oo mid waliba sida la moodaya daahirkeeda ay cagsiga tahay weeyaan maalkii sadaqadii waxbaa laga bixinaya haddana maalkii kuma yaraanayo waa barakoobaya oo ilaah baa barako gelinaya waa tarmayaa maalkii ficlan waxbaa laga qaaday boqolkii shay markii toban laga qaado kolkaa waa isdhintay laakiin gadaal bay ka soo kordhayaan ayb ama iyagaasaaba ilaahay barako gelinayaayo intay boqolku qaban lahayd iyo in ka badan goynayo oo qiimaheedii ilahay u gelinaya qofkii qofkii wuxu dhimay markaa u dulqaato iska dhaafo aan ka aragoosaninna maaha inuu kolkaa ku duloobayo oo fulay buu noqdayo waa iska celin waayo o la odhanayo sharaf bay midka u kordhinayaayo ninkii hebelhu eh, akhlaaqu wanaagsan weeyaano ninka kii ku edab darooday waxba lama aanu murmino waa iskaga tagayo waa iska weynaysiiyayo ah, yaa suuqnimadii ninkaasuu ku kacay ninkaasu kulama kicin dadkii marka sharaf bay u noqonaysaa ninkaa qofkii markaa mutawaadicee ahna darajadiisa inuu hoos isaga isaga ridana tawaaducu waa kibirka cagsigiisa kibirku waa meel aanu gaadhsiisinayno qofku isgaarsiiyo kanna waxaa weeyaan waa inuu darajadii uu lahaa uu hoos isaga dejiyo weeyaan laakiin fii hayri dulla aanu isdillaynin dadka aanu iska weynaysinin oo dadka uu ka darajo sarreeyey iyo marka uu aanu iska waxba iska weynaysinin dadka hoos si ula mucaamaloodo baabun fi اladii ymliku nafsahu cinda algadb can cabdillaahi bni mascuudi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam ma tacuduuna alraquuba fiikum gablanka maxaad ku tirisaan qofkeebaa gablan aad u taqaanaan raquub qofkaan ilmo u noolaanin ayaa la yidhaha ilmuhu ka dhintaan qaal qulna aladii laa yuuladu lahu kaan loo dhalin ha kamadhalayska in loo dhalin weeyaan qaala laysa dalika biraqub daka biraqub kaasu ma aha raquubka ma aha madelaysku kaas ma aha laakinahu arajulu aladii lam yuqadim min waladihi shay-an kaan ilmihiisa waxba iska horraysan waxba u dhimanin aakhira waxba u jirin kaasaa madelays ah ayb ilmihiis oo dhan adduunka un kaga tegay ayb qaala famaa tacuduuna asuracata fiikum qofka legdinta badan maxaad idinku turisaan kee baad xoog badan u taqaanaanoo suraaca alkahiir sarci ka legdinta badanee qof walbaba isagu legda wey dhinaciisaan dhulka la dhigin kaada u taqaanaan xoog badane qaal qulna aladii laa yasrachu rijaal kaana raggu legdin baanu naqaana isagu legda qaala laysa bidaka bidalika kaas ma aha lakin aladii yamliku nafsahu cinda algadb waa k qof naftiisa isxajin kara naftiisa ka xajin kara kolkuu caroodo naftiisa ka adag kaasaa xoog badan baabu tacawudi cinda algadb can sulaymaan bni surajin radi allahu canhu qaala istaba rajulaani cinda الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam laba nin baa iscaayay nebiga agtiisa isku caayay fajacala axaduhumaa midkood baa wuxuu bilaab yaqdabu inuu cadhoodo wayaxmaru wajhu wejigiisa u guduuto oo muxuu ahay ay bararaan xididadiisa qoorto ay bararaan oo soo baxaan fanadara ilayhi الnabiyu salى اllahu alay slam rasuulkaa eegay faqaala markaasu wuxuu yidhi inii la aclamu kalimata low qaalaha adhaba allahu ladahaba canhu uu ka tegi lahaa waxaan garanayaa eray oo hadduu yidhaaho waxaasuu ka baabi'i lahaa acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim taas weeyaan ereygaasuna faqaama ilى الrajuli rajulu nin baa ninkii u kacay oo miman samica الnabiya salى الlahu عalيه waslm faqaal atadri ma qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm aanifan marka dhawood nebigu kolkaas cadhaysnayd wuxuu yidhi nebigu ma garanaysaa qaal inii la aclamu kalimata low qaalaha ladahaba daa canhu waxaasu ka baabi'i lahaa acuudu billahi min الshayطaan الrajiim faqaala lahu الrajul amajnuunu taraani inaan waa lahay miya imamadaysa acuudu billahi de aad tirahda maana shayطaani ku jira inaan waa lahay ayb baabun khuliqa الإnsaanu khalqa laa yatamaalag عن أنس بن عن أنس رضي الله عنه قال إن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم قاaل لما صور الله آdم عليه السلام في الجنة kolkuu ilaahay jannada ku suureeyey ee dhoobadii laga abuuray intaan weli nafta la gelinin tarakahu yuu ilaah daayey ma شhاء الlahu an yatrukahu intii un ilaahu doono uu halkaa ku daayey isagoo dhoobo keliya ayb faجacala إbliisu yuطiifu bihi ibliis baa wuxuu bilaabay inuu ku wareegaysto yanduru maa huwa wuxuu yahay buu fiirinayaa falamaa ra'aahu ajwafa kolkuu arkay mid xordan oo caloosha doleesho oo wax cuni doona oo xabi doona carafa wuxuu gartay annahu khuliqa khalqan laa yatamaalak minaan iscelin karaynin oo la waswaasin karaayo duubsan karayo inuu yahay kolkaa gartay sidaasuu gartay waa marka goortii dambe uu ku dhaartay uu leeyahay maxaan waan baabi'inaya waan fasaadinaya isagii ubadkiisaba waan fasaadinaya oo sidaasaan saas u gelaya wuxuu leeyay marka wuxuu ahaa wuxuu ka qaatay kayfiyada loo abuuray buu ka qaatay oo inuu wax la duubsan kara u yahay uu ka qaatay oo danni uu arrintaa ka istintaajsaday buu ahaa danigiina waa u rumoobay waa ka ilaah uu leeyahay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ila ilaa qaliila min ilaa fariiqa min almumin ah. marka danni uu maleeyey oo ka istintaajsaday kayfiyada loo abuuray bay ahayd waana u dhowowday oo markaa khalqigi badankoodii waa raacay baabun fi اlbiri wاlإثm عan اlbaraaء bni عan الnawaas bni samcaana radي allahu canhu qaala aqamtu maca rasuuli الlahi salى الlه alay slm biاlmadinati sana sanad baan la joogay nabiga عalayh الsalaaةu wasalaam maa ymdi ma ma ymnacunii min alhijrati ila almas'ala ayna ii diidaynin muxuu ahay hijrada ma ayna ii diidaynin ila almas'ala su-aal mooyaane kana axaduna ida haajara lam yas'l rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam can shayءin midkaya hadduu muhaajir noqdo oo haajiro nebiga alay sla inu wax weydiiya uma banaanayn qaala fasa'altu marka yaadan hijradaas ayna ka hijradu yana kaa manciin muxuu ahaayey su-aalka nebiga alay slam ad wax weydiiso yaan hijrada u daayey oo hal sana baan intaan la jooga ka noqday fasa'altuhu can اlbiri wاlإثmi birigii ismiga weydiiyey ka war istay faqaala rasuulu lahi sal l sl markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi albiru xusnu اlkhulq wاlإثmu ma xaaka fii nafsik wakarihta an yaطalica الnaasu alayhi an yaطalica calayhi الnaas biriguna waxa w xusnu اlkhulq akhlaaq wanaagga weeyaan halaag wanaag oo oh, ilaahna si wanaagsan loola dhaqmo khalqigana si wanaagsan loola dhaqmo khalaas waa kelima jaamica oo khayr oo dhan kulmisay ifmiguna marka waxaa weeye maa wixii dembi ah ee sharcihina waxaa weeye wixii naftaada maa xaaka fii nafsika yani maa taradada fii nafsika wixii naftaada ka degi waaye ee naftaada qaadan weyda la cuslaada kaas weeyaan wakarihta aad nacdo an yaطalica annaasu calayh annaas inay dadku kugu agaadaan aad aragto oo dadka kala gagabatana waa inuu xun yahay naftaada markaa dareemaysa inuu xun yahay ayb waabisayft ibni macbadna waa kii nebiga alay sla sidaa ku yidhi oo istafti qalbaka ku yidhi naftaada un la tasho marka wixii aada aragto naftaada oo qofkaas dee mu'minka ahoo saadiqa saafil qalbiga ah qoftii naftiisaas marka dareen bay leedaho wixii khayriha wanaagsanna munsharaxa ku noqonaysaa nashaad bay u helaysaa wixii kalena iyada ka taagan oo munqabida buu arkaya oo armaa lagu arkaalaho laga gabanaya la xishoonayo marka xumihii iyo sharkii qalbigaaga la tashwiilaya nebiga alayh isalaatu wasalaam ayb baabun fima fima fi man rafaca alأdaa can الطariiq can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam mara rajulu bigusni shajaraةi calىa dahri طariiq nin baa wuxuu soo maray geed laantiis oo muxua jidka kusoo foorarta buu soo maray faqaala markaasu wuxuu yidhi wallahi la unaxyanna hada can اlmuslimiina laa yu'diihim walle inaan ka fogeyna muslimiinta ayaan u dhibin fa udkila aljanna janna lagu geliyey geedkaas keliya baa sababtiisa lagu geliyey marka khayrka inuona yaryaraysi lahayn xadiiskii aan soo marray marka qofba wuxuu jannada wuxuu ku gelaya ma garanayo jannada wuxuu ku gelaya ma garanayo marka wixii khayr oo dhan waa inu iska sameeyo dhagax uu jidka ka tuuro dala uu ka fogeeyo laan qodax uu ka qaado inamitanu noqonaysaa oo waxyaalaha waaweyn aad aada isku halaynaysaad moodaysa inay ku yihiin ajri ku yihiin ay tanuba kaaga ajri badan tahay wax walba iska samey can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qultu ya nabiy allah callimnii shay-an antafic bihi ibar waxaan ku intifaaco qaala iczil iladaa can طariiqi اlmuslimiin ka tuuro ka fogee waxa dadka dhibaaya jidka muslimiinta ka foge baabun ma yusiibu lmu'mina min ashawkati wاlmusiiba can اlأswadi qaala dakla shaabu min qurayشhin calى caaisha shabaabu min qurayشhin calى caaishaةa radia allahu canha wa hiya bimina wahum yadxakuun caaisha um lmu'miniin radia allahu canha yaa dhalinyaro quraysh oo qosqosleeya ayaa khaymadeeda ugu soo galay muxuu ahaaye mino iyadoo joogta marka dhallinyaradaas inay maxramkeeda ahaayeen baa suurowda inay xijaab u kala dhexeeyena waa suurooba fa qaalat markaase waxay tidhi maa yudxikukum maxaa idinka qosolsiinaya qaaluu fulaanun khara calىa tunubi fustaaطin fakaadat cunuquhu fakaadat cunuquhu aw caynuhu an tadhab hebel baa ku turunturooday ku kufay xarig khaymadeed dunub waxaa weeye waa xarkaha khaymada xarkaha reeraha loo kala jeeda lagu waasiciyo kaasaa la yidhaahaa dunub la yidhaha midkiiba jamceeduna waa adnaab fustaadkuna waa khaymada khaymo xarigeed ayuu hebel ku kor kufayo markaas uu qoorta ka jabi gaari weynse isha ayaa muxuuha ishu beeli bay yidhaaheen qaalat markaas waxay idhi laa tadxakuu ha qoslina fa innii samictu rasuula اllahi sala اllau alay slam qaal maa min muslimin yushaaku bishawkatin famaa fawqaha ma jiro qof muslimahoo la qodxeeyo qadax lagu qodxeeyo yani qodax ay muddo ama wax ka sarreeyaaba uu gaadho dhibaato ka weyne ay gaadho ilaa kutibat lahu biha daraja wa muxiyad canhu biha khati'a dembina waa laga ridayaa darajana waa la dalacsinay wax alla waxay musiiba qof muslimkaa gaadho baabun ma yusiibu lmu'mina min alwasabi wاlxuzni alwasabi can اlmarad can abi saciidin اlkhudriy wa abi hurayrata radi allahu canhuma anahuma samica rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam yaquul ma yusiibu lmu'mina min wasabin walaa nasabin walaa saqamin walaa xasan xata alham yuhimuhu ilaa kufira bihi min sayi'aatihi maa yusiibu lmu'mina qofka mu'minkaa ma asiibo min wasabin cudur ma asiibo walaa nasabin daalna ma asiibo walaa saqamin jirana ma asiibo ayb walaa xasanin murugna ma asiibo xataa alhama yuhimuhu xataa murugta ku dhacaysa ee wax ka fakeraaya ee meel uu ka murugaysan yahay ilaa kufira bihi min sayi'aati dembigiisa maa laga dhaafa wax allo wixii dhibaatay ku dhaca wax allo wixii qofka mu'minka a dhibo oo dhanbaba dembi dhaaf buu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala lama naزlat man yacmal suu'an yujza bihi markay aayaddaas soo degtay qof alla qofkii wuxuu sameeyaba waa laga abaalmarinaya markay soo degtay balagad min eh, min almuslimiina mablagan shadiidan iyo muslimiinta meel fog ka gaadhay oo dhib ku noqotay wax alla wixii aan samaynaba haddiina laga abaalmarinayo dembi yaraba waa halaagsanay kolka faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam markaasuu nebigu wuxuu yidhi qaaribuu wasadiduu qaaribuu soo dhodhoweeye oo wasadiduu toosnaada toosiya camalkiina toosiya oo camalkiisuna camal sharciga waafsan wixii la idin faray kusoo dhodhowaada bidiqa inaad wixii la faray oo dhan kulligood ka soo wada baxdaan idinma suuroobi karaysa oo idan waxba dhimin fafii kulli maa yusib maa yusaabu bihi lmuslimu qofka muslimka a ah waxa wixii lagu ridoo dhibaato aba kafaaratun dembi dhaaf baa ugu jira xataa nakbata yunkabuhaa xataa turunturada la turunturaynayo aw shawkata yushaakuhaa ama qodaxda la qodxinayo kolay ku tahay xumad maalin qabatay wax yaro wax alla wixii iidi ah ku dhacaba qofka muminka dembi dhaaf uu yahay marka jazaha ilaahu sheegaya laga abaalmarinayo ka aakhara un keliya ma ahee adduunka waxyaalaha masaa'ibta ku dhacaya baa takfiir u yahay dembigii lagaga maydhayo baabun baabu الnahyi can الtaxaasudi wالtabaagudi wالtadaabur can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qaal laa tabaagaduu walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu wakunuu cibaad allahi ikhwaana walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaain intanaa dheeraada marka inta hore waynu soo marray laa yaxilu limuslimin qof muslima uma bannaana an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka goosto fawqa halaain saddex wax ka badan saddex maalmood wax ka badan inuu ka goosto oo ka aamusnaadaayo uma bannaana walaalka haddii aad u xanaaqdo saddexda maalmood ee hore carardii kugu cusub tahay macduur baa tahay saddex maalmood ka dembow marka intaad iska soo horbaxdaan inaad wejiga u dadato oo garab marto salaanta la dhaafto ood ka goosato xaaraan bay kaa tahay ayb kolkaasuna marka waxa weeye oo wixii qarab dunyawiga ku saabsan wuxuu adiga kugu bi'iyo gaarkaa ku saabsan ama dal ilaahay haddii ay tahay oo xumo iyo macsiyo uu sameeyey ay tahay iyadoo ilaa uu xumihii ka tooba keenaba waa laga goosanayaa baabu e, khayruhuma aladii yabda-u bisalaam labada marka mu'mina isu xanaaqda kooda salaamta ku bilaaba ee heshiiska sabab u noqda kaasaa ugu fiican ugu ajri badan can abi abi ayub alansaariyi radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اlه alay slm qaala laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa halaaثi layaalin yaltaqiyaani fayucridu hada wayucridu hada iyagoo kulmaaye oo kana uu sii jeesanaya kana uu sii jeesanaya saddex wax ka badan inay sida ahaadaan uma banaana wa khayruhum aladii yabda'u bisalaam kooda wanaagsanuna waa ka khayrka salaamta bilaaba kolka iska soo horbaxan asalaamu calaykum ilah kaasaa khayrkii badan marka haddii laba kay kale intuu ka qaado labadiiba khayrkii waa helayaan kanaase khayrkii badsadee kanaa bilaabay hadduuse kii kala diido kii kale khayr isagoo heli maayo ee dembi buuba helayaa kana malaa'ig baa uga jawaabaysa khayrkii kana keligiis helaya marka baabun fi الشaxnaaءi والتahaajur can abi hurayrata radي allahu canhu ana rasuula اllahi salى اله alay slm qaal tuftaxu abwaabu اljannati ywma الاثnayn wa ywma alkhamiis albaabada jannada labadaa maalmood baa la fura waa labada maalmood marka soonkooduna sunnaha u noqday camalkana waa la rafciyaa camalka usbuucigaana labada maalmood baa la rafciyaa fayugfaru likulli cabdi laa yushriku billahi shay-a ilaa rajulan kana baynahu wa bayna akhiihi shaxnaa shaxnaana marka waxaa weye cadaawa qof e, isaga iyo walaalkiisa muslimka cadaawad udhaxaysa mooyaane intii kaleo dhan waa loo dembi dhaafayaa fa yuqaalu waxaa la odhanayaa andiruu haadayni xataa yasطalixa labadantada u kaadiya ilaa iyagu heshiinayaan andiruu haadayni xataa yasطalixa andiruu haadayni xataa yasطalixa labadan u kaadiya iyaga ila ka heshiinayaan waxba yaan loo dambi dhaafay marka labadaa dambi dhaafkooda wuxuu ku xidhan yahay muxuu ahaye heshiiskooda ayb isniinta iyo waxaa la sheegay marka xadiidkan kada lagu sheegay isniinta iyo khamiista marka acmaalu mxu ahaye awqaat lkhayraadka kalena oo mawaasim lkhayraadka kale oo dhanna marka waa sida oo kale oo iyaga naftooda waa xadiid waa kusoo aroortay sida muxuu aha leylat اlqadri iyo muxuu ahaye yowmu carafa iyo kuyaalkaas oo kalena baabu الnahyi can الtajasus wالtanaafusi wالظan can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اله alay slm qaal إiyaakum wالظanna tuham idinka iyo tuhmada kala ilaaliya tuhmada bilaashka ah dadka u nexumaataan iska ilaaliya faina الظanna akdab الxadiid maluhu waa warka ka ugu xun weeyaan waxaad malaynayso inaad mxuu ahay ku sheekayso waxaadan hubin aad dadka ugu sheekaysana iska ilaali qof dadkana tuhma ha u qaadin ayib danigaasna marka nebiga alay sala slam waxa uu sheegay inaan lagaba qofna aanu ka nabadgelaynin laakiin in run loo qaato haddii tuhma qalbigaa kusoo dhacdo qof aad wax u malayso run ha u qaadanin ilowsi walaa eh, walaa tajasasuu walaa taxasasuu walaa tajasasuu taxasus iyo tajasusku waa isku dhow yihiin waxay ku kala duwan yihiin taxasusku waa mubaasharatan inuu isagu waxa u tatabuco tajasuska walow mxua bikayri mubaashara qof kale ood u dirtay ba aado waa ceebta qofka ceebtiisa la baaro labadoodaba la laakiin haddaad adigu binafsika ad u fatashto waa taxasus haddii biwaasitati lgayr u yahayna waa tajasus walaa tanaafasuu ha tartamina walaa taxaasaduu ha isxasdina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha kala jesanina wakunuu cibaad allahi ikhwaana tanaafuska marka la nahyinayaa marka tanaafus fi dunyaa weeyaan adduunyada ha ku tartamin oo wuxuu qofka uu samaynayo uga horreeha isdhihine wuxuu uu heli lahaa uga horreeha haysdiin haddaad maalan qof aad maqasho isaga oo safqo samaynayo oo mxuu ahayey raba qof inuu la heshiiyo oo wax ka iibsado oo mashruuc weyn oo faa-ida uga soo jeeda uu mxuu ahay rabo qof inuu kula heshiiyo kolkii aad maqasho inay uga badi adugu tidhaaho ka hormar aad tidhaaho waxay keenaysaa markaa cadaawa dhexdiina ka beeraysa marka tartanka kaas weeyaan tartanka mamnuuca laakiin tartanka khayraadka ah, diiniga lagu tartamo kaasu ma aha kaasu ilaahay u faray weeyaan wa fii dalika falyatanaafasi marka yaan lagaa khayr badinin yaan qofkaasu kaa cibaado badinin waa inaad tidhaaho kula tartanto kaas isago mamnuuc maaha laakiin qofkaasu yaanu kaa maalbadinin oo aduu ka maalbadnow aduu ka guro quruxsanow taasu marka waxay keenaysaa taas way xumaantada keenaysa beerta ka beer weynow sharikada agtiisa ha ka weynaato marka inaad wax yaala hayru mashruucaad ku dhacda bay kuu keenaysaa baabun fi taxriishi الshayطaani bayna almusaliin can jaabirin radia allahu canhu qaal samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaquul ina الshayطaana qad ya'isa an yacbudahu lmusalluuna fi jaziirati اlcarab shayطaan waa ka quustay inay muslimiintu caabudaan musaliinta hadda muslimiintu ka wadaa inay muslimiintu caabudaan dadka ahlu salaadka muslimiinta inay caabudaan jaziirat alcarabi ku caabudaan waa ka fuustay walakin fi taxriishi baynahum yani walakin yardaa fi taxriishi baynahum isku diro uu raalli ku yahay intaas uu marka muslimiinta kaga fuustay marka waa ka fuustaydaas nebigu alayh salatu salaam uu leeyahay waa qabla aakhiri zamaan aakhir zamaan waa dhici doontaa marka inay gaaloobaan oo asnaamtii loo noqdo oo la caabudo oo asnaamtii aynu soo marray dilkhalasihii jariir uu gubi jiray iyo in la caabudi doono buu nebigu alayh salaatu wasalaam uu sheegay marka qabla aakhiri zamaan inay jaziirat alcarab ay gaalnimo isu bedesho oo asnaam ay caabudaan shayطaan waa ka quustay baabun maca kuli insaanin shayطaan can caaishaةa zawji الnabiy salى اllahu عalيه waslm radia allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kharaja min cindiha layla habeen buu agteeda ka baxay nebigu alayh الsalaatu wasalaam qaalat fagirtu calayhi waan ka masayray fajaaءa fara'aa maa aصnac waa yimidoo markaasu arkay waxaan samaynayay habeenkii u baqi caaday inay tahay baa suurowda faqaala markaasu wuxuu yidhi maa laka yaa caaisha akirti miyaad masayrtay qaalat wamaa lii laa yagaaru milii calaa milik maxaanan u masayrayn miya anigo oo kale adig oo kale aan ka masayrin u masayrin yani ninkee naagti ninkeeda jeceli ninkeeda marka waa u masayrtaa marka weeye oo inuu keligeed u ahaadayba had iyo goor jecesha faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam aqad jaa'aki shayطaanuki ma shayطaankaagii baa ku yimid qaalat yaa rasuula allah awa macii shayطaan ma shayطaan baan leaba shayطaan baa ila jira qaala markaasuu yidhi nacam qultu wa qultu waxaanan idhi maca kuli insaan insaan walbaba ma shayطaan baa la jira mase anuu keligay gu gaaryahay qaala nacam qultu wa macaka ya rasuula allah adigana ma kula jiraa qaala nacam walaakina rabbii acaananii calayhi xataa aslam ilaah baa igu taageera marka isagu waa walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh